haddii aan kaaga hadlo saddex gobol waa jiraano dadku ay sheegeen waa maqlayda warkeeda anaydka maamulahaan sudal state wax saameyna ay ku yeelato horta arrintaas ma jirto dal waxaa iska leh dadka iska leh dad dad kale dad kale looma hibiyi karo arrintaas waxay ahayd arrin oo xadgudub ah oo oo gardarre ah oo weli wax la looga caymaayo in la fuli karin a looga a looga caymana lama fuli karo waxay fuli karaan maaha yimid beenta ku heshiinaya iyo kuwa markhaatiga ka naqdaba saameyna laguma le waxay qaban karaan arrintaasi ka bedeli karaan male qof walba rabbi meelo kumaneertuu siiyey inta waxaa iskale eh, shabeelada hoose dadka deegaanaha iskale waana la yaqaanaa cidda ay yihiin dad badanaa degan oo ahla oo walaala oo dirisfaa meeshaa deganay waana ogyihiin inta isu yimidanayna maamul samaysteen sida dastuurka ogolyahaan loo yaalaaho oo ah laba gobol ee wixii ka badan inay israacaan hasaan israacnay a kaloo isu tegayo oo yani la sheegayo aqoonsaday muxudiin xasan muxudiin xasan afrax maamulka dawladdu ay aqoonsatay saddex gobol ayaa la sheegay inuu ka talinayo shabeella hoos iyo bakool halka lagu aqoonsanayayna waxaa ku sugnaa rag badan oo dawladda dadkii soo dhisay ah adiguna waxaad leedahay lama fulin karo awoodda aad kaga soo horjeedsan karta halkee baad ka helaysaa aniga awood kala sheega maya waxaan sheegay milkiyad milkiyadda idinka mil iskala eedayn kartaana ma jirto ciddaasana ku ingoobaysa beenna balna qaaday beenna sheegtay waxay rabtaa aad ma fulin karto walaa cid kale leedahay cod kale ma la sii karo walaa cid cid kale la siima karo dawladana wax ka maquseeyaan iyada si dadka u yeeriso ay inta ku rabto cid kale kula dejiso ama cid soo rartay kula dejiso awoodu male waxay sameynayaan xardada daawan laabo ma sameyn wax jira maahan meelay ku socayaan meelay ka waafaqsan tahay waaldafay ku sameeyeen yani dadka iskale deegaanada ay ku sameeyeen inaysa cidna kula shiran cid kale waxay u hugeeyaanna ma awoodi karaan meesha caalamkana waxaan leenahay yay yay sameynayaan yay bilaaben in la tiriyo sharciyada yay bilaaben iyadoo yay bilaaben iyada ku bilaaben fasahaad iyada sharciga la geliyo ha dhowraano ha ixtiraamaan waxaa ka jira muxudiinow idinku maamulkiina bal halkee buu ku shaqeeyaa maamulkiina xukunkiisu waxawaaye degmada afdooye magaalamada madaxweyne gaarka ah haddana wuxuu ku shabeeyaa magaalo madaxda shabeellada hoose marka shabeellaha hoose ciidamo ayaa ku sugan idinku wax ciidamo miyaa halkaa ku leedihiin annaga waxaan ku leenaha ciidan annaga sukuraysadayna ah. ee ciidan wax lagu khalkhaliyo iyo ciidan wax lagu dulmiyo nooma jiro maamulkiina hadda aqoonsi kama haysta dawladda sidee baa ku shaqaynaysaan dawladda unajir waa ogtaha xanuunkuna in wax ka jiraan waa ognaha way sugnaha labadeenuba xabad kale kalamarabno hadalkaasi jilciba maxaad ula jeedaa anagu intooda jirta waa ognahay oo dawladda haa oo soomaaliya iyagoo ogyihiin inay jirto shabeelle state waxa la waa ogyahay rabitaankula ma heshiisiya haddii shabeelle state ay aqoonsan yihiin maamul shabeellaha hoose qayb ka noqonayo ma aqoonsan lahayn soo annaga dawladda dhexe waa irtaanku dhana waa ana jirta waa ognahay tanna waa mid deegaan ku salaysan oo soomaaliya ay federaalkii qaatay ka rujumaysa waaye waxayna ku dhisan tahay rabitaanka dadka ayaa dhistay intay alala macquul ma ahan in loo geeyo meel aysan qurayn ama inay heshiis kula gelin meel qurina ma jirto qof inta fuli kartaana ma jirto arrintaas muxudiin xasan afrax maamulkiina waxaa lagu xaqdhiyaa in talyaaniga ay idiin wataan oo iyagu ay idiin fatasgareeyaan laba ma jiraan maamulkayna waxaa shaqale oo socodsiinaya deegaanka samaystayaa shuqulkooda cid kaleentood oo saaxiidaysaana ma jirto dhowaan xaad wuxuu sheegay in la isugu tago xarunta shabeelle state ee degmada afgooye idinka miyaad casuunteen dadka halkaa imaanaya anaga casuuna waan ku casuunay dadka u dhashay ee samadeegtooda oo dhan inay meesha yimaadiin xafiiska yimaadiin dadkaasi yaa ka mid a waxaa kamida kalama reebon hadday siyaasi tahay hadday buuf tahay hadday dhaqan tahay hadday gabdha tahay hadday dhalinyaro tahay hadday culamaadu tahay hadday ganacsiga tahay dhammaan bulshada qaybeeda kala duwan oo sabel iftiida isugu imaanaya meesha maxaad kaga hadlaysaan waxaan kala hadlaynaa sidii loo meel mari lahay waxyaabaha sooyi yeerana la isuga difaaci gardarada ah dagaal ayaad u diyaar garoobeysaan oo dawladda aad la gashaan dagaal barkii ma qabno dagaalna noogama baahno waxaynaanu kalaan ugu baahnan waxayna si habsamiya ah ula dhooracno dadka deriska ah si nabadgelya anaansho nabadgalo galo aan nabad galno saasana sumaanaanaya adugu waxaad sheeganaysaa inaad matashid shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe dadka ma idin taageersan yihiin dadku waad waadna taageersan yihiin dadka waxgarta oo deegaanka danaynaya oo waldamada danaynaya oo horumarka danayaawa ee kaba doorasho oran ku nimide cid maa noo magacawday ma jirto waxaa ku nima dadka rabitaankooda anagu cid wax baroogsanaysa ma lihin waxaa warar hadda soo ifbaxaya oo na soo gaaraya waxaa jira in siyaasiyiin badan oo hawiya haddaad tihiin beesha warkaasi maxaad noo sheegi kartaa warkaas go-aankeeda aan weli ma qaadan arrintaas arrimaan baxnay oon go-aankeeda aan qaadano ma ahan laakiin inaad iswarsano saan isku badbaadinayna waa ka hadalnay waana ku ballansanahay laakiin ina dawladda ka baxno ka kuma kuma ballamin waa hagaag federaalka soomaalidu ma ahan wax ay yaqaaniin sida muuqatana way ku adag tahay in dadku ay qaataan oo soomaalidu reer guuraa waaye meelo kala duwan bay tagaan haddaad tihiin siyaasiyiintii soo dadku iskuma diraysaan maadaama federaalka dhibaatadiisa ay muuqanayso federaalku leeyahay laakiin haddii dastuurka lagu soo qoro la qaatay kaligeedi maan iska dii karnaa annagu haddii soomaaliya wada qaadatay soomaali waa cid midna waxa u fiican gurigeedaba in dawlada dhex jira oo u fiican oo laga daayo fadhaanka reebinta kala gogoynta laakiin hadday dhahdo qofka seedideena waa soo oranaysaa inta dadku hora samaysan waxaan kulanleha qof fiiriya ma jirto cid kasta u era waa laakiin waxaan ogolnahay in laga wada daayo soomaali oo dhan inagu wixii soomaali lagu dhaqo inaan ku dhaqan rabnaa wax ka duwan haddii inaan ku dhaqan waa diidayna marka waxaad qirsan tahay federaalka inuusan fiicneen laakiin markii la yidhi hala qaato idinkun inaad qaadateen annaga dakanig dhamaan soo heli maata nalcuna anaga oo bugaagtu nacunaysa anaga ma yeli karna ahaas waxaan rabnaa anagu in soomaalinimada la dhowro oo dawlad dhexo oo macquulhooda hogaamin karta la helo oo laga daayo federalismka waxyaabahan dhibka keenaya haddii aan la ogolaanayn in mid cida lagu fuliyo inta kalena ay qaadataa waa diidnay iyadana waa ka tashan markaas waa diidnay waa diidnay mar dambana noosoo naqonaysa waxaas cid kasta wixii ku ekaaya ama isku daraa shabeellaha hoose dhowr maamul ayaa sheegtay maamul banaadir state la yidhahdo maamul koonfur galbeed la yidhaahdo mid kale kiina gobolkan maxaa idinku diray ood ku aragteen annaga maogtaha qofku bugay waxa salaamoodo iska sheeganayso oo maaragtay eh, been hoo iska hadlayso waa gaar markay wax kuwaadaa iska waa wax kale annagu maashan joogan kaalaad loo hayaa waa waxa waaye shabeelle state ma aan iska sheega maayo oo cid kula heshiin inta soo qaato deegaankeeda anigu sheega maayo keyga in la inay sucayn waad ogtaa waayo yani dadka degaan dhaxal maahan dhaxal maahan dadka joogaa waa dad yani waxaan ka hor ceshan kara waana degan yihin oo joogaan eh, waxaad sheegatay inaad matashaan eh, labada shabeelle sidaasina maamul aad u samayseen rag kale oo siyaasiyiin ah iyaguna labada shabeelle matala maamul kale hadday ku dhawaaqaan maxaa diidaya iyaguna inay idinla loolama karaan maadaama sharci idin kala celinaya meesha uusan oolin may hadda weliba dhacin hadday ay dhacayso ciddii oo dadku rabaa tale hayso la kala baroogsamayo lafteeda oo annagu waa ogolnahay in la yimaado oo wanaag laga shaqeeyo cid cid la sabamarsa anuu oganta nama anaga diyaaran una taas waxaan kaa leynaa waxawaay dadkaan wax nagala dhexay ciddii wax naga dhexeeyaan waxa naga dhexeeya waa naguna loolama kartaa wayna wada kartaa hadii dadku raaco anuguna waa raacaynaa shabeelle state laba nin un baan ka haynaa adiga iyo ninka madaxweynaha ka ah shabeelle state ma ahan madaxweyneya ku-xigeen ma ahan wasiiraa dhisan maamulaa dhisan adigu hadday dadka ogtaha ma oge saad u sheegayso ma ahan laakin sidii lagu bilaaba asaadse wasiirka beeraha ma leedihiin wasiirka beeraha waa leenahay dawladdana wasiir beera bay leedahay laba wasiir sidee bay hal gobol kaga shaqaynaysaa anagu markaa dawladda dhax u shaqaynaad waxaan nahay deegaan samaanta dawlad goboledaa nahay dawladda dhax uma shaqayno anugu kaynu wuxuu ka shaqaynaa beera islaamneed ka shaqeeya maya wuxuu ka shaqayn doonaa wasaaradda beeraha u yahay shabelle sida u yahay